oo dhinta wahuwa yadcuu isagoo baryaya min duuni illaahi alla sokadiisa niddan cid uu ilaahay la simay dakhala wuxuu gelayaa ruuxaasi annaara naar ayuu gelayaa rawahu lbukhaari naar buu gelayaa haddii la yidhi wuu ku waari wey macna naar buu geli maxaa yeelay yani shirkiga xataa dunuubta ka yar naar waa lagu galaa laakiin shirkiga isaga naarta uu ku geliyaay waa naaraad ku waariy oon kasoo bixitaan lahayn khasiisadaasu isagu leeya macna walimuslimin can jaabirin radi allahu canhu muslim waxaa u sugnaaday walilmunaasaba yani waxaan doonaya inaan baraarujiyo markaan leenahay macnaha acmaasha noocaas islaamnimadaa lagaga baxaa miladun kitaabka markaan soo bilownay ilaa hadda ilaa kitaabka dhammaanaya camal hebel waa camal islaamnimada lagaga baxo hadalka noocaasa islaamka lagaga baxaa ruux insaa sameeye islaamku ka baxaya markaan leenahay macnaheedu ma aha ruuxii waxaa ku dhacay bayni miisaan saaray ma ah waxaa inta badan hadallada noocaasoo kale duuduuban ka faa-iideysta shabaabka yaryarka ahee dadka bulshada muslimiinta takfiiriya oo gaalaysiiya ayaa hadallada noocaasoo kale culimmadu yidhahdaan bay ka faa-iideystaan markaasaa waxay meel uusan hadalku ahayn bay u qaadaan macnaheedu ma aha markaan saan nidhi inaan bulshadii intaan la aadnay aan nidhi bulshada maanta waxaa ay kulligood islaamkay ka baxeen maxaa yeelay cinda ahlisunna waljamaaca laba arrimood in la kala qaado waa lagaa maarmaan qawaacidda ahlusunna ka mid camalka iyo ficilka ruuxa ka dhacay marka miisaanka la saarayo way fududaho waxaa la dhihi camalkaasi waa gaalnimo ficilkaasi waa shirki islaamka lagaga baxaa ruuxii sameeye islaamka waa ka baxaya laakiin ruuxii ku dhacay marka la doonayo in miisaan la saaro islaamka ma ka baxay mise kama bixin in la ogaado shuruud kaloo dheeraada ah loo baahanya waa in si gooniya miisaan loo saaro ma jaahilbaa maxaa ku bixiyey ma shubhaa ku dhalatay ma ulakac u sameeyey maxaa ku keenay waxan ma la baray waxay u baahantay shuruud kale u baahantay masaladaasi marka baraarujin bay mudantao dad badan baa ka faaidaysa yar maalmadood ii yimid oo kale yani darsiga markaan ka baxnay iyo wuxuu igu yihi sheekhow yani malaha dhalinyar qolyahan takfiirka muddoyuu la wax u sheeg sheegi jiray marka sida la ogyahayna waxa weye xataa dadkan masaajidda ku tukadee dacwada wadaaya iyaga agtooda macnaa waxa weyaan kama sokayaan kuwa qubuurta caabuday kama sokayaan marka wuxuu igu yihi sheekh hadalladaadii kitaabku markaad akhriyeysa iyo daleerta tafsiirka waxay ii sheegahayeen waxbaba uma dhexeeya waaba isku midba macna saas yii man marka way kala gedisan tahay ficilka iyo qowlka iyo aayaduhu waxay ka warramayaan kaawey laakiin ruuxa marka miisaanka la saarayo way ka gedisan tahay saa in loo dareemayo waa masale lagaa maarmaan wy man oo aan bulshada lagula ficinon la gaalaysiinin intaa wax la barin man walimuslim waxaa laga warinaya can jaabirin radi allahu canhu ana rasuul lahi sal lay wasalam rasuulku qaala wuxuu yihi man laqiya ruuxii la kulma allaha alla ruuxii la kulma laa yushriku isagoon la wadaajinaynin bihi alle shay-an waxba aan la wadaajinayn addoommadiisa ka mida dakhala wuxuu gelayaa aljannata jannaduu gelaya waman laqiyahu ruuxii alla la kulma yushriku isagoo wadaajinaya bihi alle shay-an wuxuu la wadaajinayana dakhala naara naarta ayuu gelaya ruuxii tawxiid ku dhintaay jannaduu geliya kama dhalanayso cadaab taaban maayo laga fahmi maayo ruuxii isaga oo tawxiid wata la geeriyoodo la galbadaayay jannaduu geli haddama markii cadaab lasoo mariya kadib buu jannada geli mise toos uu usii socduba jannaduba ka bilaabayo naarba arki maayo labaduba waa suurtagal haddii tawxiidkiisu uu gaadhsiisan yahay iyo iimaankiisu heer uusan mutaysanin in cadaab la mariyana jannaduu toos u geli haddiise laakiin uu dunuub waaweyn la yimid cadaab haddii lasoo mariyo xataa jannadu ku dambeyn doonaa wey macna marba hadduu towxiid ku dhinto waa kii xadiidka nebiga sal lay wasalam midqaalu daratin min iimaan min iimaan yacni wax shay ka ugu yar wax la midoo la miisaanoo iimaana ruuxii la yimaada ilaahay jannadu gelinaya subxana wa tacaala haddii naar lasoo mariyana ugu dambayn uun jannadu ugu dambeyn doonaa waxaa isaguna dhanka kale kasoo jeeda intaa in la ego shirkiya ruuxii ku dhintaay naartuu geli wuuna ku waari weligii laga soo saari maayo isaga janno lasoo marin maayo sidii kii horeo kaleete naartaa toos isaga loo geyni macnaa weligiina kasoo bixi maayo camalkii uu la yimid oo kaleoo dhanna waxba kama jiro weligiiba salaad iyo soon iyo cibaadaad iyo ha badiyo oo wejigu ha munxo waxba kama jira waxaaso dhan mar hadduusan macnaha waxa weeyaan uu shirki ku geeriyoodo ciyaadan billaah man maata man laqiya allaha ciddii alla la kulanta waxaa laga wadaa liqaagaas ruuxii ku geeriyoodaa laga wadaa oo aakharo aado wey man laqiya allaha ciddii alla la kulanta laa yushriku isagoon la wadaajinaynin bihi alle shay ana waxba la wadaajinaynin dakhala aljannata jannada ayuu gelayaa in cadaab la soo marinoo dunuubtiisa loo soo cadaabi ma diideyso oo markaa kadib jannada la geenayo haddii uu dembi weyn ku geeriyoodo waman laqiyahu ciddii alla la kulanta yushriku isagoo la wadaajinaya bihi alle shay-an wuxuun wuxuun adoomadiisa ka mid dakhala naara naartuu gelaya weliba maca alkhuluud naarta isagoo weliba ku waaray waa hadduu shirkigu kii weynaaye hadduu kii yaraa yahayna wuu ka soo bixi oo ku waari maayo macna taasi marka waxay keenaysaa marba haddii la yidhi yacni shirki intuu dooniba ha dhannaade ee ha yaraado ruuxii ku geeriyada naartuu ku waari waxay arrintaasi kugu bixinaysaa marka inaad taxadarto ood mar walba ka cabsato ood iska weergeyso shirki meel alla meeshuu kasoo geli karo dhacan weyn iyo ood weyn inaad iska saarto sidaasay keenaysaa macna ee aadan macnaha waxa wey sahlaninoo aysan kula fududaanin ayib fiihi masaa'il baabkan masaa'il dhowraa ku jira isagana waa masaa laga faa-ideysan weye aluulaa masalada koowaad waxa weye alkhawfu cabsi min ashirki shirkiga in laga cabsado maxaa yeele meesha nabiyllahi ibraahim uu ka cabsanayo lala yidhi la dhaafi maayo ruuxii ku geeriyooda naartuu ku waarina la yidhi arrimahaasoo dhan inaad mar walba cabsato digtoonaato ayay qasbi athaaniyata athaaniyatu masalada labaadi waxa weeye ana ariyaaa istustuska iyo ismaqashiinta iyo ha lagu sheego min ashirki bay ka mid tahay waa kii nebigu ku sheegay sal lay wasalam shirki asqara inay tahay shirki yar athaalithatu midda saddexaadi waxa masalada saddexaad annahu riyaaga iyo istustusku min ashirki shirkigii inuu ka mid yahay alasqaru ee yaraa shirkiga yar buu ka mid yahay ka weyn ka midna wuu yar yahay marka lagu leeyahay kaa weyn marka loo fiiriyo unbuu yaraanta qaadan eh laakiin dembi ahaan marka loo fiiriyo ma yara dembiyada kale shirkiga kasoo hadhay weyn kuwa ugu waaweyn buu ku jira laakiin marka uu shirkiga weyn loo fiiriyuu yaraani macna saasaa sifada lagu siinaya ee dembi yar wey lagama wado macna ayb araabicatu masalada afraadi waxa weye annahu shirkigaa yari akhwafu maa shayka loogu cabsi badan yahay weye oo yukhaafu la cabsani minhu xaggiisa cala asaalixiina dadka wan wanaagsan dadka saalixiinta cawaamta iyo dadka jaahiliinta iyo dadka fusaaqda iyo daalimiinta iyo shirkiga weyn inay ku dhacaan ayaga waa looga cabsan laakiin dadka saalixiinta cibaadada badan ee taqwada badan ee daacada badan ayaga shayga loogu cabsi badan yahay waa istustuskaa wey maxaa halkaas u dhexgeli shaydaan sidii yani waxa wey shaydaanka tartiibaad fara badan buu ibni aadamka usoo maraayo markuu kaa quusto ku kari waayo oo masaajidka kaa saari kari waayo masaajidka dhexdiisii salaadu ku dhex fadhiisan saas wey wuxuu isku dayey salaadan inuu fasaadiyo oo salaadaadan iyo cibaadadan aada samaynayso inuu qalbigaaga dhex galo meel kale la aado yuu isku dayey oo meel kale kuu jeediye macna saas weya marka dadka saalixiinta aad bay ugu dhacan alkhaamisatu masalada shanaadi waxa weye qurbu ljannati waalnaar naartii jannadu inay dhow yihiin maxaa yeelay yacni ibni aadamka waa u dhow yihiin waaye marba haddaad kelimo hal weedh ah oo kaa soo baxday oo shirki annaar aada ku geli hal weedh ah oo tawxiid oo kaa soo baxdayna aada jannada ku geli waxa weeyaan waa waa kuu dhow yihiin labaduba qarkay kuu saaran yihiin la gebi naartuna xagga ka tahay jannaduna xagga ka tahay baa taagan tahay inaad xagga u duushana waa suurtagal inaad xagga u duushana waa suurtagal saas way macna labadooduba waa kuu dhow yihiin camalkii macnaha naar ku geyn lahaana waa kuu dhow yahay kii janno ku geyn lahaana waa kuu dhow yahay saasaa laga wadaa assaadisatu masalada lixaadi waxa weye aljamcu kulmin la kulmiyo bayna qurbihima jannada iyo naarta dhowaanshahooda oo la kulmiyo oo laysugu geeyo fii xadiidin waaxidin hal xadiid laysugu geeyo waa xadiidkii cabdullahi bn mascuud u dambeeyey hadda waxaan jira xadiidkii jaabir oo ugu dambeeyey baab kaawad hal xadiidkaasa labadaba lagu sheegay asaabicatu masalada toddobaadi waxa weeye annahu man laqiyahu ciddii ilaahay la kulanta laa yushriku isagoon la wadaajinaynin bihi alle shay-an waxba isagoon la wadaajinaynin dakhala aljannata jannadu geli waman laqiyahu ciddii alla la kulanta yushriku isagoon la wadaajinaya bihi alle shay-an wuxuu la wadaajinayana dakhala annaara naartu geli cid ilaahay ciduun wax ugu dartaay oo waxyaalaha ilaahay leeyahay wax ka siisaay naartu geli walow kaana haba ahaada ruuxaasi min acbadi innaasi addoommada ilaahay ka ugu cibaado badan ba ha noqdo saas way salaadiisa iyo soomkiisa iyo sadaqadiisa iyo ha badnaato jihaadkiisu ha bato camal saalix oo dhan ha la yimaado si kasta ha u cibaado batee hadduusan shirkiba ka tegin waxba kama jira wey naartuuna ku waari ciyaadan bilah maxaa yeele ilahi baa subxaana wa tacala wuxu uhi inahu man yushrik biاllaahi faqad xarama allahu calayhi aljanna ninkii ilaahay cid la wadaajiyo wax ugu daraay naar jannada ilaahi subxaana wa tacaala xaaraan bay ka tahay xaaraan bay ka tahay yani sinaba uma geli karo jannada ilahi subxaana wa tacala athaaminatu saa daraaddeed waa in macnaha aada looga digtoonaado wey athaaminatu yani midda sideedaad almas'alatu alcadiimatu waa mas'alada weyn wey mas'alada weyn ee biyo kama dhibcaanka ah, wey asalka ah oo maxay tahay su-aalu lkhaliili khaliili ilaahay khaliilkiisii kuu ilaahay jeclaa oo nabiyullahi ibraahima ah, weydiisiguu ilaahay weydiistay lahu lafihiisa ugu weydiiyey welibaniihi wiilashiisa iyo carruurtiisana ugu weydiiyey wiqaayata cibaadati alasnaam asnaamta cibaadadeeda iyo caabuditaankeeda in laga ilaaliyo ilaahay uu ka dhowro subxaana wa tacaala iyadana waa ku jirtaa yani waa masalada ugu weyn waay oo baabka ku saabsan maxaa baabka wuxuu ku saabsanaa inuu ruuxu shirka ka cabsado oo ka taxadaro marka masalada weyn waxay tahay khaliilu raxmaan kuu ilaahay jeclaa oo nabiyullaahi ibraahim ah oo ilaahay weydiisanaya inuu ka ilaaliyo isagiio caruurtiisaba asnaamta cibaadadooda saas wey macna ataasicatu masalada sagaalaadi waxa weye ictibaaruhu shirkigii in la ictibaariyo bixaali alaktariina dadka intooda badan lagu ictibaariyo macnaha dadka intooda badan inay mushrikiin yihiin intaa laga soo qaado iyadana meesha laga faaidaysto maxaa yl liqowlihi tacaala rabbi inahuna adlalna kaiira min annaas aayadda hore la socotaa junubnii wabaniya an nacbud alasnaam rabbi inahuna adlalna kaiira min annaas rabbiyow inahuna asnaamtii adlalna waxay lumiyeen kaiiran in fara badan oo min annaasi dadka ka mid a ah. in badan oo dadka ka mida ah way baadiyeeyeenoo cibaadadiibay ka duweenoo jidkii saxdaabay ka habaabiyeen sidaa daraaddeed ilaahu naga ilaali wey alcaashiratu masalada tobnaadi waxa weye fiihi waxaa ku sugan tafsiiru laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah tafsiirkeedaa ku yaalla kamaa dakarahu lbukhaariyu bukhaari basuu sheegay macnaha laa ilaaha ila allah macnaheedu inay tahay ilaahay oo loo qiro xaqiisa cidnana aan wax loogu darino lagu gaaloobo wax alla wixii ilahay ka soo hadhay subxana wa tacala cibaadadiisa lagu gaaloobo la diido macna alxaadiyatu casharata midda kow tobnaadi waxay tahay fadiilatu man cid fadliga uu leeyahay salima ka nabadgalay min ashirki shirkiga ka nabadgalay nin shirki la-aan dhintay oo shirki ka badbaaday fadliga uu leeyahay maxaa yeelay abaalgud weyn buu ilahay agtiisa ku leeyaho jannada rabbi ah subxaanahu wa tacaala marka intaas aad ka taxadartood iska ilaaliso shirki yuusan kuu qarsoomi ama shirkigaasi ha noqdo ilaahay yani tawxiid luluhiye cibaadadii ilaahay uu kugu lahaa meel kale inaadan marinin yaa lagaa dooni ama ilaahay subxaana tacaala rububiyadiisi iyo khaaliqnimadiisi iyo addoommada inuu risaaqo iyo kownkan inuu ku tasarufa isagu inaadan cidna la wadaajinin oo masaladaasi oo masalada halista ah, sideedaba waxaa la yidhahdaa baryada addoonku jeedsiga uu dhinac u jeedsadaay waxay ka dhalataa oy ka dambaysaa markuu rumeeyo inay jihadaasi wax tari karto ficlan caqligaa taa keenay haddaad rumaysan tahay inaysan jihadani waxba tari karaynin waxba maamulino waxba gacanta ku haynin aadiba mayso waxbana u doonan mayso laakiin markaad rumayso inay dhib hayso ama dheef hayso wax bixin karto wax diidi karto markaa unbaad aadi saas way macna marka taasina waa mid halisteeda la way aada bay haluus tahay yacni waxyaalaha aada loola yaabo waxaa ka mid a kutubta masalan hadda yani kutubta uruq sufiya oo kale waxaa qaar ka mida ku yaalay awliyadu yay qaydinayaan markaase waxay leeyihin awliyadu waxay u qaybsamaan sidii dowlad ahaan bay u dhisayen dowlad iyo baarlamaankeeda iyo dimuqraadiyaad moodaaba oo wax la yaaba kawsul acdam wax la yidhaahdaa adduunka horta u taliyay dheheen oo ilaahay subxaana wa uu tasarufka adduunka u dhibay kawsul acdam baa la yidhahdaa waa awliyada ninka ugu weyn wey zabanba nin baa haya kawsul acdamka waxaa ka hooseeya niman la yidhaha afar oo la yidhahdo alaqtaab alarbaca waa afar qutbi wey way ka hooseeyaan waxaa kasii hooseeya toddoba iyagana yani kuwaa kasii hooseeya oo la yidhahdo toddobada qaaradood bay kala joogaan oo ay u kala matalaan qawdka weyn waxaa kasii hooseeya toddobadaas afartan oo baarlamaankii oo kale ka dhigan taqriiban oo budale iyo nujabe iyo waxsaas oo kale ku magacaabaan intaasaa sarisay tahay waxay isu yimaadaanoo lakala kala war qaataayoo go-aamo la gaadha habeenka arbacada somada habeenka arbacada in la xadreeyo saasaan ahaan jirin waa habeenkii ijtimaacu lawliya baa la dhihi jiray awliyadii baa isu timid bal halaysu yimaado marka waxaasoo dhan waa khuraafaad aan qaadnahay wax alla wax kownkan maamuloon ilaahay ma jiro subxana watacala addoommada marka saa loo sheego la yidhahda adduunkanba awliyii u qaysanye oo dhulkay taakataaka ugu jiraanoo way kula socdaan oo waxaad u yeedhata way kuu qaban oo ilaahay baa u dhiibay tasarufkiiyo maamulka u dhiibay hada danbaaba loo bari danbaaba wax loo weydiisan hadday sidaas yihiin marka halkaa wey meesha halista ah ilaahay subxaana watacaala cid wax la wadaag ama wax la maamushaa ma jirto wabitaali cid ilaahay lala baryo ama wax lala weydiisanay ma jirte keligiiba xuquuqda iskale hada bilahi towfiiq sal allahuma wslama calaa nabiyina muxamedi wcala alih wsabi alxamdu lilahi rabi lcaalamiin sal allahuma wslama calaa nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd baabu ducaai ilaa shahaadati laa ilaaha ila allah wuxuu baab yahay yeedhitaan laysugu yeedho oo dadka loogu yeedho ilaa shahaadati qiritaan ay qiraan laa ilaaha ila allah sid xaq lagu caabuday inuusan jirin alla mooyaane arrinkaasoy qiraan ay ogolaadaan ay rumeeyaan in dadka loogu yeedho ayuu baab u yahay macnaheed waxa weeye markuu sheekhu tawxiidka soo sheegay tawxiidku fadliguu leeyahayna soo sheegay shirkiga oo kasoo horjeeda in laga cabsado laga taxadarana uu ka soo hadlay ayuu halkan wuxuu doonayaa inuu nagu baraarujiyo inaysan ruuxa intaa keliya ku fileen tawxiidkii baan gartay fadligiisii baan gartay shirkigiina waan iska jiray intaa keliya kuguma filaa waa in lafahaaga iyo naftaada markaad intaa geliso kadib waa inaad isu taagto ood mabdaa isaga u khidmayso ood isku dayda inaad dadka ugu baaqdo ood gaadhsiiso taasuu macnaha ka hadlaya yacni lafahaaga inaysan ku gaabanin waa in tawxiidkii wixii aad fahantay aada gudbiso dadka aada gaarsiiso taasaa macnaha uu baaqan u sameeyey baabu ducaa uu baab u yahay adducaa u yeedhitaan loo yeedho oo dadka loogu yeedho ilaa shahaadati laa ilaaha ila allah qiritaan iyo ogolaansho la ogolaado mid xaq lagu caabuday inuusan jirin alla mooyaane subxaana wa tacaala mabda'aas oo la qiro in dadka loogu yeedho wa qowli illaahi tacaala buu baab u yahay qul waxaa tidhahdaa nebigow haadihi midani sabiilii jidkaygii wey adcuu waa yeedhi ila allaahi ilaahay baan ugu yeedhi dadka calaa basiiratin cilmi dushii calaa basiiratin cilmi dushii xaal aan ahay basiiro dusheed ana aniga ayaa u yeedhi dadka ugu yeedhi iyo waman cidda itabacani iraacay aniga inta iraacdayba dadkaanu u dhawaaqiyo xagga ilaahay ugu dhawaaq annagoo oo cilmi ku dul sugan iyo garasho iyo aqoon wa subxaana allah ilaahay baana naasahano ceeb oo dhan ka hufan iyo waxaan qabanin wamaa ana aniguna ma ihi min almushrikiina kuwa ilaahay wax la wadaajiya ka mid ma ihi saasaa nabiga dheh la yidhi salawatullhi wasalaamu caleyh macnaha aayaddu dhowr mabda' bay sheegto ka koobaadi waxa weeye dariiqada nabiga sal lla lay waslam iyo jidkiisa waxa weeye in dadka xagga ilaahay loogu yeedho subxana wa tacaala adcuu ila allah yani mabdaa dacwada oo dadka in khayrka loo sheego xumaantana looga digo oo laga celiyo mabda'aas in la xambaaro waa jidkii nebi maxamed salawatullahi wasalaamu calayhi iyo intii nebiga raacday salawatullah waslamu caleyh jidkoodii wey dacwada waa jidkii nebiga sal alay wasalam iyo jidkii asbaacdiisa wey sidaas weyaan ayb mabdaa labaad ee ay tilmaamayso ayaddu waxa weeye dacwadaasi waa dacwo ku salaysan cilmi iyo garasho yacni ruuxa daaciga ah ee dadka ugu yeedhaya xagga ilaah diinta ilaah inay qaataan ugu baaqay cilmi iyo garashu u leeyahy wuxuu dadka ugu yeedhay jaahil ma aha waa shardi calaa basiiratin ayuu ilaahi subxaana watacaala ku xidhay ayb basiiradaa iyo marka garashadaas ma aha sharciga keliyata inuu garanayo lagama wado waa inuu axkaamta sharciga garanayo oo kitaabka iyo sunnada uu garanayo khaasatan mas'aladaa marka dad markaa uu dadka ugu yeedhayo waa inuu aqoon u leeyahay taasi waa mid ta labaad waxa weye dadka uu wax ugu yeedhahaye ee uu hadalka u jeedinayo waa inuu garanayo oo yaqaano iyagana macnaha dadka isku daawo ma isku cudur ma hayo isku daawona ma qaataan isku mustawona ma ah isku fahamna ma ah isku bii-ana ma ah dadku waa kala gidisan yihiin nin walba marka waxbaa u qalmoo qaab mucayana uu wax ku qaadan karaa jira marka dadka uu wax ugu yeedhayana waa inuu basiiro iyo aqoon u leeyahay midka yani waxa weeyaan kristankae katholiga ah qaab baa loola hadlay yani dariiqo mucayan iyo jid mucayana ah lagu cilaajin oo lagu daaweyn ka caamayga ah ee diinba aan lahayn oo risaalaadkao dhan aan qirsanayn qaab kalaa loola hadlayo ka gedisan kaa qaabkiisa ka muslimkaee caasiga ah ee khaldan si aan labadoodaaba ka gedisan baa loola hadlay waa inuu marka garanayo isagaa sii kala gedisan oo ka reebaadiyaha ah qaab baa loola hadlay reemagaalka haqaafada le qaab baa loola hadlay marka waa inuu garanayo dadka dacwada u wajahayana waa inuu basiiri basiiriyo aqoon u ta kaleeto usluubka iyo qaabka uu u marayana waa inuu basiiriyo aqoon u leeyahy usluubka u marayo iyo jidkuu u qaadayo doonayo inuu ku qanciyo mabdaan kaga dhaadhiciyo iyadana waa inuu aqoon iyo garasho u leeyahay sidaasay culimadu leeyahay khaasatan sheekh ibnu cutaymiin ayaa arrimahaa tirinaya sheegaya marka dacwadaas la-aanteed marka koobaad mabdaa koobaad ee ayaddu ka hadlaysaa dacwadaas hadduusan ruuxu isu taagin oo uusan macnaha waxa weeyaan u qubin oo dadka tawxiidkii diinta uusan ugu yeedhin waa la haystaa berito dadka khasaaray siduu kaga badbaado way adag tahay maxaa yeelay ilahi subxaana wa tacala waa ka odhanaya walcasri ina alinsana lafii khusrin ila aladiina aamanuu camiluu asaalixaat watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri arkaanta iyo tiirarka badbaadada khasaarada lagaga badbaadiy waxaa ka mid a inaad dadka khayrka iyo wanaagga u dardaaranto oo dacwada ilahi subxana wa tacala isu taagto shay naafilo iska sunna a ma ah waa shay waajibo wey waa inaad yani guddoonsato oo tunka saarato wey arrinta iyada waxay dhib leedahay iyo waxay kharash u baahan tahay iyo waxay yani waa caqliyad u baahan tahay waxay waqti u baahan tahay inaad la timaadaa loo baahanya talabaadna waa inaad aqoon leedahayo aqoontaadu ay gaadhsiisan tahay <coughs> yani heer aad dadka wax u gudbin karta macnaha khaasatan masalada markaa aad ka hadlayso calaa basiiratin shardi waay jaahil adoo aha dadka inaad u yeedho lama doonayo waa khalad wey inaad dadkii jahli aad macnaha wax wey daaci ugu noqoto maxaa yeelay aljaahilu yufsidu akara mima yuslix ruux hadduu jaahil yahay inta uu bi'inayo ayaa waxay ka badan tahay intuu hagaajinayo waxaa laga yaabaa inuu diinta toos isleeyahay ha ahaatee oo dadka tawxiid ugu yeedho shirki inuu dadka ugu yeedhayaabaa laga yaaba waxaa laga yaabaa dadka daaco ugu yeedh inuu isleeyahay iyo itibaacu rasuul sal lay waslam haddana bidca uu dadka ku wadaa laga yaaba leannahu laa yacrif jaahil waay marka shari weye dacwada waxaa shari ah an yakuuna caaliman lima yadcuu ilayhi wuxuu dadka ugu sheedhayo waa inuu ruuxu garanayo wey arrinkaasi rasuulka sal ly slam tilmaantiisa weeye iyo inta raacday tilmaantooda mabdaca saddexaadi waxa weeyaan nazhid ilaahay uu isnazahayo subxaana wa tacala wasubxaana allah ilaahay baa hufano ceeb oo dhan buu ka fog yahay ilahay iyo waxaan qabanin shirki ilaahay addoommadiisa wax lala wadaajiyo waa ka hufan yahay ilaahay oo caruur iyo haweenay iyo loo sheego la aflagaadiye waa ka hufan yahay ilaahaya subxaana wa tacaala naqsi iyo kala dhimana lagu sheegayo waa ka hufan yahay wax alla waxaan qabanin oo dhan ilahay waa ka hufeya subxaana wa tacala waa ka fogya wamaa ana min almushrikiina gaaladana kamid meyi gaalada kamid meyihi macnaheedu waxa weeye yacni mabda ahaan kaga mid meyihi oo mabda nagama dhexeeyo mabdii ku kala tagna qalbiga iyo xubnaha iyo dhaqanka kulli ku kala tagna deegaan ahaanna uga mid meyihi weeyaano inayba dantu kugu qasarto mooyaane gaalada inaad deegaanka uga tagtood ku faaruqdo oo deegaankooda aad ka tagtahay waa masale waajibow wamaa ana min almushrikiin oo sawaadkooda aadan badinin sawaadkooda iyo yani waxa muuqaalkooda inaadan badinin sidaas wey macna wa qowli llaahi tacala buu baab yahay qul waxaad tidhahdaa haadihi midani sabiilii jidkaygii wey waa diinta tilmaamaya jidkaygii waa kaa adcuu waan yeedhi dadkii baan u yeedhi ilallaahi xagga ilaahay baan ugu yeedhi ilallaahi waxaa laga qaadanayaa yani dadka ducaadee mabda- islaamka xambaarsan baa laba qeybood daacin ila allah wa daacin ilaa gayr illah mid ilaahay dadka ugu yeedhahayo iyo diintiisaoon dan kala wadanin oo mukhlis ah iyo mid ugu yeedhaya addoommada cid aan ilaahay ahayn subxaana wa tacaala lafihiisuu masalan dadka ugu yeedhaya in isaga la qadariyo oo dacwadan taata uu ku dhex jiraba danta uu ka wata waxay tahay inuu sharaf iyo qadarin ku gaadho iyo shuhro waa daacin ilaa nafsi saa daraaddeed baad arkaysaa markii amarkiisa la diido iyo talo uu soo jeediyey masale uu soo jeediyey buu xanaaq sharciga haddii meel lagaga dhacana xanaaqi maayo lannahu kaana yadcuu ilaa nafsihi lafihiisa unbuu wax la rabay ama maahe wuxuu wax ugu yeedhayaa sheekhkiisa in la ictiraafo ama madaxweyne iyo dowlad buu ka socdaayo saasuu dacwada ugu soo gabaani yadcuu ilaa gayri illaahi weykaas ama yadcuu ila allah waxa weeye waa ruuxa mukhliska ah daacadda ah dan kale aan kala hayn dacwada addoommada ilaahay inay hanuunaan isaguna xilka ilaahay saaray inuu guto ajirna ilaahay agtiisa uu ka helo subxaana wa tacala intaa wax u dheer ma uu jiro wman marka adcuu ila allah xagga ilahay yani ilaa diin illah diinta ilaahay baan dadka ugu yeedhaya keligii calaa basiiratin xaal aan cilmi iyo garasho iyo aqoon ku dul sugnahayoo jahli uusan iga haynin saa daradeed baa waxaad garan kartaan itijaahaadka hadda yani dacwada lagu magacaabo qaar badan oo ka mid a ah, waa itijaahaad garab marsan qaabkii nebiga salawatullah wasalaamu caleyh sida itijaahan dacawiga qolyahan tabliiqa oo kaleeto waa itijaah khilaafsan weye nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh qaabkiisii dacwada uu waday ficlan maxaa yeelay dhowrkiiba waa ku khilaafsan marka koowaad weeyaane waa itijaah mabniyun cala aljahli waa itijaah ku salaysan jaahilnimo iyo garasho la-aan iyo aqoon la-aan ku salaysan maxaa yeelay dadka inta badan u wareegayay qaaradaha ku wareegayaay ma yaqaanaan kitaab walaa sunno intooda badan ma yaqaanaan bal iska badaa inuu macnaha aayadda ama macnaha xadiiska garanaye xataa aayaddii buusan akhrin karinoo sixi karin akhrinteeda ama xadiiskiibuuna akhrintiisa sixi karin inuu luuqad kaloo markaa isagu u dhashay oo yaqaano oo wax ku sheeg sheega mooyaane haba yaraatee xataa waxa weye lafdigii nusuusta xataa ma keeni karo isagoo saasoo haddana qaaradaha yani isaga gooshiyo dacwaan wadaa buu leeyahy oo dacwaha lafadi lafihiisa muxuu ugu fuli waay waxbarto marka xilkan intaadan guddoonsanyahoodan qaadani waa inaad waxbarato wey itijaahaasi marka aayadda waa garab marsan yahay waana khaldan yahay dadka in loo sheegana waa laga maarmaan saa daraaddeed baa waxaad arkaysaa yacni iyagoo ducaad ah oo dacwo u socda ayaa haddana lifardi jahlihim jahligaa daraaddiibay shirkiyaad iyo khuraafaad fara badan baa la iska urursan maanta waxay iska noqotay yani waxa weeyaan assuufiya bilibaasin jadiid suufiyadii oo dhar cusub kusoo baxday wey weji cusub la timid lanna waxa weeyaan annaga waxaa nala joogtay niman yadhahda qaadiriyo ayaa ugu weynay qaadiriyo baqaayaadkeedii odayaashii ka hadhay ee tawxiidku kari waayey tabliiq bay noqdeen ma isnacaan oo isdiidaan ma tawxiid iyo khuraafaad baa meel wada gala ta labaad masaajidda ay gacanta ku hayaan iyo meelahay joogaan iyo meelaha isugu imaanayaan kelimatu tawxiid iyo laa ilaaha ila allahu baan sharxi lagaa yeeli maayo kaana dhegaysan maayo mana ogola oo laa ilaaha ila allah sharxideedu waa diinta asalkeeda iyo waxu dhintay waxyaalo badan oo la qarsanahayo u qarsoon naqshabandiyo dariiqo la yidhaahdo oo ka jirta bakistan iyo yani eshiyada ka jirto oo sida qaadiriyadoo kale ah yay eshiyiintaasi u badan yihin waa sida qaadiriyadoo kale marka qaar naqshabandiye ah iyo qaar qaadiriye ah iyo qaar duruq kale ah waxyaalaha isdiirdiirsadan wey weji cusuboo marka suufiyadii doonaysa inay isku abaabusho weye yaa lagu kadsoogo dadkan in looga digo masale laga maarmaan awey ah waa itijaah dacweye hadday suufiya intay kacdo ay dadka dacwo gaarsiinayso masaxbay ku noqonaysaa dacwa wadnaa mise mabda dadka gaarsiinayaan baa la tiirinaya marka masaladaas masal khaladan waana itijaah khaldan garab marta nabiga salawatullhi wasalaamu caleyhi wejigiisa iyo dariiqadii dacwada uu dadka ugu yeeri jiro waxaa la barto markaa kadib dadka diinta loogu yeero bal waxaad arkaysaaba waxay yasayaan oo quursanayaan dacwada masaajidda ka socota dadka diinta la baraya waa quursanayaan ardadii dugsiyada dhiganaysa iyo macalimiintii baa la kaxaynoo soo baxa kaalega dacwo soo wada oo midday wadaan maxaa ka weyn dadkii diinta barayaan sidaas waay masale khalada masaladaas tijaah khalda wey calaa basiiratin taasuu macnaha waxa uu ka baxay ana aniga ayaa dadka macnaha basiiro ugu yeeri iyo waman itabacanii ciddii i raacda wa subxaana allaahi ilaahay baa hufan oo ceeb oo dhan iyo dhaliil oo dhan iyo waxaan qabaninba ilaahay baa ka fog subxana watacala ka hufan wamaa ana aniguna ma ihi min almushrikiina kuwa ilaahay wax la wadaajiya kuma jiro ka midna ma ihi saadheh baa nabiga salawatullah wasalaamu calayh wacan ibn cabaasin radi allahu canhuma ana rasuula sal lay slam nabigu lamaa bacasa markuu diray mucaadan yani waxay la mid tahay aayaddu udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana xikmadaasi waa xikmadaasi yani waxa weyaan macaanidaaso dhan bay keenaysaa calaa basiiratin iyo xikmadaasi waa isku macno dhow can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana rasuula lahi sal lay slam rasuulku lamaa bacata markuu diray mucaadan mucaad markuu diray ila alyaman yeman markuu nebigu mucaad u diray ayuu qaala wuxuu yihi nebigu sal lay wasalam inaka adigu mucaadow ta'tii waa tegi qowman dad baad u tegi oo min ahli lkitaabi reer reer kitaab ah qolyihii kitaabka lahaan jiray dad ka mid a ah. yaad meesha ugu tegi doonta waa yahuud iyo nasaaro falyakun ha ahaado marka awala maa shayga ugu horeeya ha noqdo oo tadcuuhum aada ugu yeedhi ilayhi xaggiisa shahaadatu an laa ilaaha ila allah ha noqdo intaas shahaadatu an laa ilaaha ila allah qiritaan la qiro mid xaq lagu caabuday inuusan jirin ila allahu alla mooye arrinkaasi dacwadaada ku bilow oo dadka halkaa ka gal shayga ugu horreeya idin dhex mara ka ha noqdo wa fii riwaayatin waxay ahayd ilaa an yuwaxidu allah ilaahay inay keli yeelaan shayga ugu horeeyeed ku bilowda ha noqdo fa inhum iyagu ataacuuka hadday ku yeelaan lidaalika arrinkaa hadday kaa yeelaan oo kaa qaataan oo tawxiidkii ah fa aclimhum ogeysii ana allaha alle iftarada calayhim inuu ku waajib yeelay khamsa salawaatin shan salaadood fii kulli yowmin wa layla maalin walba iyo habeen walba yacni habeenkiiiyo maalintiiba shan salaadood ilaahay inuu ku waajibiyo u sheegay hadday tawxiidka kaa yeelaan fa inhum iyagu ataacuuka hadday kaa yeelaan lidaalika kaa hadday kaa yeelaan salaadiina hadday kaa yeelaan fa aclimhum waxaad ogeysiisaa ana allaha alle iftarada calayhim inuu ku waajib yeelay sadaqatan sako oo tu'khadu laga qaadayo min akhniyaa'ihim kuwooda waxhaysta oo fa turaddu lagu celinayo calaa fuqaraa'ihim kuwooda danleydae waxba haysanin fa inhum iyagu ataacuuka hadday kaa yeelaan lidaalika arrinkaa oo sakadiina ay qaataan oo rumeeyaan oo guddoonsadaan fa iyaaka iska jir adigiyo waxaan u kala digayaa wa karaa'ima amwaalihim xoolahooda kuwa ugu wan wanaagsan sakada markaad ka qaadayso xoolahooda kuwa ugu wan wanaagsan ee haldoorka la dhaho ha ka qaadin wataqi iska ilaali oo iska jir buu nabigu ku yidhi sal ly slam dacwata almadluumi ninka laga gardaran yahay habaarkiisa iska jir maxaa fa fainahu amar iyo shanigu wuxuu yahay laysa inaysan ahaanin baynaha kaa habaarkiisa iyo wa bayna allahi ilaahay dhexdiisa xijaabun wax astura uma dhexeeyo wax teed ah oo ruuxa laga gardaran yahay habaarkiisa iyo ilaahay u dhexeeyaay ma uu jireen toos bay ilaahay u gaadhi subxana wa tacala waana la aqbali wey macna akrajaahu xadiidka waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim baa soo saaray mucaad nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuu diray sanadkii tobnaad intuusan xajat lwadaac nabigu aadin salawatullhi wasalaamu caleyh ayuu yeman u diray isagoo macalim ah oo daaci ah oo dadka khayr inuu soo baro loogu talagalay yuu yeman u diray nebigu sal ly waslam kadibna waa kii ka dabadiri jiray nabigu sal ly slam abu muusa alashcari mise abu muusa alashcari baa ka horreeyey abu muusa iyo isaga ayuu iska daba diray yaman baa labadoodaba loo diray waa kii nabigu jiray sal lay wasalam isyeela oo ha iskhilaafina oo dadka u fududeeya oo ha ku cuslaynina oo u bishaareeya oo dadka ha dirinina waa kii nabigu sal ly slam dardaaranka ku diri jiray markuu diray nabigu sal lay wasalam mucaad wuxuu u sheegay dadka ka horreeya cidday yihiin dadka ka horeeya cidday yihiin wuxuu ku yidhi aada ugu tegi doonto yeman waa ahlulkitaab maxay faa waxay faa-iideyneysaa ahlulkitaab weeye mar hadduu nebigu yidhi salawatullhi wasalaamu calayh mucaadib wuxuu gartay nimankuu ku socdo cidday yihiin mabda ay rumaysan yihiin meesha laga geli lahaa meesha laga weeriri lahaa mabda laga baabi'in lahaa waxaasuu ogaaday waa midaan hadda sheegayno ninka daaciga ah waa inuu garto dadka wax u sheegayo iyo meelaha ay ka bukaan lanna dhakhtarku dhakhtar wey ninka daaciga dhakhtarku waa inuu ogaado tashkhiisiyo marka hore cudurka cudurka markuu ogaado kadib unbuu daaweyn karaa macnaha markaad ogaato meesha ay dadkani ka bukaan yaad markaasi nusuusta kitaabka iyo sunnada uga keeni kartaa wixii daawayn lahaa macnaha saas wey marka ahlulkitaab wey waa yahuud iyo nasaaro wey maxaa yeeley meesha la yidhahdo yeman waxaa u badnaa yahuud iyo nasaara u badnay way deganaayeen niman kaloo mushrikiin oo yahuudna ahayn nasaarana ahayn laakiin labadaa qolaa u badnayd oo iyagaa ka talin jiray mar yahuud baa qabsatay mar nasaara qabsatay ila akhiri yahuuddu way deganaan jireen macna degaan bay ku ahayn lakiin nasaaradaa u badnayd oo haysan jirtay marka qolyahaasaad u tegi doontaa buu nabigu ku yihi salawatullhi wasalaamu calayh ayib haddaad u tagto maxaad ku bilaabi waxaad ku bilaabi ha noqoto tawxiidka halkaasaa wax ka bilowdaan oo dacwa ka bilaabataa oo sixitaan ka bilowdaan oo dagaal ka bilowda meeshaa ka bilow nabigu ku uhi salawatullah wasalaamu caleyh xataa salaadii waa la dambaysiyey u kaadigaa layihi bal tawxiidka horta ka dhaadhiciyo ilaahay inay keli yeelaan oy keligii wax u ogolaadaan oo waxyaalahay ku garab wadaan ka daayaan taa horta ogolaysi taa ha ogolaadeen waxay ku tusi oo laga qaadanayaa xadiidka mucaad dacwada tiirarka ugu muhiimsan ee la doonayo inay ka tilaabo qaado inuu yahay dadku tawxiidka laga saaro dadkan hadda yani muslimiinta khaasatan ee dacwadu yani loogu yeedhay wax la barayayo ficlan ahlulkitaab ma ah mushrikiinna ma ah laakiin diintoo dhan baa dadkii dadka jahli kaga dhacay oo dhaawaca gaadhay oo naqsi gaadhee tawxiidku waa qeybtii ugu muhiimsanayd ee sixitaanka lagu bilaabi lahaa way qeybtii ugu muhiimsanayd ee ummadda sixitaankeeda laga bilaabi lahaa wey macana saas weyaan dacwadu waa inay la dagaalanto duruqda suufiyada ah waa inay qubuurtii cibaadadeeda la dagaalanto waa in ilaahi subxaana tacaala keyrkii oo wax loo sarfinayo cibaadaadkiisa la siinayo waa inay la dagaalanto waa inay ummadda halkaa ka dhistoo kasoo saxdo wey falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaha ila allah saas wey macana haddayse garab marto oo ay ku mashquushto waxa la yidhahdo tarbiya nafsiya lafahaaga tarbiyeyo cibaadaad iyo yani waxa weyaan salaatuleyl iyo halkaa lagu mashquulo qaar noocaasa iska jir ama ma ahee dowlada iyo siyaasadda ay wax ka bilowda sida tijaahaadkan ikhwaaniga ay u badan yihiin taqriiban oo dadkii uun halkaa uun dowlad baa maqan laydhaah qaabkii iyo dariiqadii loo soo dhisi lahaana ay maqan maqanta tarbiyadii dadka laga tago khuraafaadkii iyo tawxiidkii in laga soo saxo macnaha waxa weeye laga tago oo laga bilaabo un loolkan dowladaha ha lala galo mudaaharaad ha lagu kiciyo yacni doorashooyin ha la galo haweenka macnaha waxa weeyaan kaalintay ka geli bulshada halkaa un haddii laga bilaabona waa dacwo khaldan wey iyado labadaa dacwo waa laba dacwo khaldan wey dacwada saxda a ah waxa weeye waa dacwadii nebi maxamed salawatulli wasalaamu caleyh kitaabkii sunnada ay kutusayaan oo ah ummadda in marka hore lasoo dhiso ummaddani markay tawxiidka ka dhisanto akhlaaqda ka dhisanto oo ay iyadu noqoto ummad goonideeda u taagan oo mabda-iyan u taagan markaa dowladii weyba isaga dhisni laakiin haddii guri aan aasaaskiisa aadan soo dhisinun kor iyo saanqaafkuun haddaad dhisaysahay weligii weligaa wax kuu dhisin maaya kaadisaba way un kaa dumi macna marka waa dariiqada saxda ah in dadka dacwada looga bilaabo tawxiidka wey sidaasaa nabigeena salawatullah wasalaamu calayh uu dadka ducada u dardaarmay riwaayada marka odhanaysa shahaadatu an laa ilaaha ila allah iyo ilaa an yuwaxidu llaha waa isku macno wey labadooduba isku macno wey man ayib hadday saa yeelaan oy kaa yeelaan oy tawxiidka qaataan salaadii baa ku xigto tiirkii labaad ee arkaanta islaamka ka midoo la bari yani loo sheeg salaadna waajib bay idinku tahay habeenkii iyo maalintiiba shan salaadood baa waajib idinku ah hadday yeelaan yaa zakada loogu daray bal siduu nebigu u kala tartiibiye u fiirsay salawatullahi wasalaamu caleyh adoon towxiidba dadkii ka sixin haddaad salaad ka bilowda ka warran soo xadiidka ma garamarsanid haddii adoon salaad ka sixin aad tidhahdo war zakada hala bixiyood halkaa ka bilowdood isku mashquuliso jihdigaaga ku bixiso oo tawxiidkii ka tagto salaadii ka tagtana ka soo ma khaldan wixii kale kasii xag jirana waaba kasii xag jiraan saas wey maana say u kal tiirarku u kala weyn arrimuhu u kala muhimsan yihin baa loo kala hormarin maxaa yeelay tawxiidku inuu muhim waxaad ku garan kartaan oo kulli ka wada muhimsan yahay waxa weeyaan addoonka badbaadadiisa bal u kaadi adduun wax la noqdo iyo dowlad la gaadho iyo bulsho dhisanta intaan la gaadhin addoonka badbaadadiisii cadaab ilaahay uu ka badbaadi lahaa iyo kuwaaritaankiisa tawxiidkaasi ku xidhanta markaad marka suufiyadii iyo shiicadii iyo khuraafadii iyo balaayoo dhan isku xadqaadayso eed leedahay urur siyaasiyaa dhahay oo siyaasad baan u ololaynaya dadkanna aada leedahay ha laga qaryo yaan loo sheegin oo waxaan kadaat wuu kala didine ha laga daayo nin walba wixiisa ha wato oo ha laga aamuso dadkan macdaab baad ugu sabab noqonaysa ma ku danaysanaysaa mise iyagaad u danaynaysaa waa su-aal ayaga haddaad u danaynaysa waxay ahayd inaad tidhaahdo war dadkan cadaabka ilahi waa in laga badbaadiyo waa in tawxiidka loo soco si aysan cadaabka ilahi u gelin subxaana wa tacala haddaad iyaga u danaynayso haddaadse ku danaysanayso war waxaad doontaanba qabe e laakiin tayda ii gaadha wey man igaadhsiiyo iriixa saas way macnaha ujeedadu marka waa in dadka halkaa laga soo soxo mabda'aasi waa mabda' biyanka dhibcaana wey oo aan muran ka taagnayn oo asaasi awey ah dad aan cilmi lahayn oo garasho lahayn unbaa buuq iyo or kiciyo macnaha sidaasuu marka nebigu u kala tartiibiyey salawatullhi wasalaamu calayh hadday zakada qaataan sakadii baa marka la faahfaahiyo waxaa la yidhi waa xoolo laga qaadayo dadkooda waxaysta ma aha inuu nebigu salawatullhi wasalaamu caleyh xoolahooda wax ku fali ama ilaahayba uu wax ku fali subxana wa tacaala ee iyaga dhexdoodiiba takaaful ijtimaaciya waxa la yidhahda isku noolaasho bulshadu inaad isku noolaataan rabaayo kaa baahan la qabto gacanta lasoo qabto saa daraaddeed baa zakada ilahay u waajibiyey subxana wa tacala kuwa waxaystaa laga qaadiyo isla idinkii baa laydinku celino kuwa aan waxaysanin ee idinka idin mid a bulshada ka mid ah, baa dib loogu celinayaa sidaas hadday yeelaanoo zakada yeelaan waxaad iska jirtaa buu nabigu uri salawatullahi wasalaamu caleyh xoolahooda kuwa ugu wan wanaagsan macnaha ruuxa zakada ururinaya soo qaadaya xoolaha intuu dhex maro neefka haldoorka ee ugu fiican inuusan kala bixin wey karaa'imu amwaal waxaa la yidhahdaa xoolaha kuwooda ugu fiican oo xagga caanaha ama xagga quruxda ama xagga buurnaanta manaaficda noocaasoo kale ah kuwa ugu sitee safka hore ah inuusan xoolaha ka guranin oo zakaan u qaadin sidoo kale waxaa la ogoleen kuwa ugu hooseeya in lasoo marana lama ogola waxaa la doonayaa in dhexdhexaad xoolaha qeybta dhexdhexaadka ah in macnaha zakada loo qaado saas way macnaha maxaa yeelay haddii dadka xoolaha kore laga qaaday ugu fiicfiican waa dulmi wey dadka saa loo dulmiyeyna hadday ilaahay baryaan oo gacmaha taagaan oy habaaraan ruuxii xoolaha ka qaaday ilaahay buu ka yeelay subxana wa tacala maxaa yeele sideedaba ruuxa laga gardaran yahay hadduu ilaahay baryo subxaana wa tacaala oo ruuxii u habaaro ilaahay subxaana wa tacaala ducadiisa iyo baryadiisa ama habaarkiisa waa laga aqbali marka iska jir dadka habaarkooda yuusan kugu dhicin xoolaha kuwooda wanwanaagsan ha ka qaadin ee ugu fiican macnaha kuwa dhexdhexaadka ka soo qaad وعن أنس عن بن عباس رضي الله عنهma أن رsuل الlh صلى عيه وsلم نبgu لma bacثa markuu diray mcاada mcاad markuu diray ila الymن ymn markuu u diray qaala nبgu wuxu uhi sl ه عlيه وsلم adigu mcaadow ta'tii waad u tegi qowman dad baad u tegi oo min ahli lkitaabi reer kitaab dadkii kitaabka la siiyey yahuud iyo nasaarow kitaabkii hore ee tawreed iyo injiilaha dadkii horay loo siiyey qaar ka mid a ah meesha degan kuwaasaad u tegi falyakun ha ahaado marka awala maa shayka ugu horreeya ha noqdo shaygaasoo tadcuuhum aada ugu yeedhi ileyhi xaggiisa shahaadatu an laa ilaaha ila allah qiritaan la qiro mid xaq lagu caabuday inuusan jirin alla mooyaane arinkaasi ha noqdo ka ugu horeeyaad ku bilowdo wa fii riwaayatka waxay yidhi ilaa an yuwaxidu allaha inay ilaahay keli yeelaan inay ilaahay keli yeelaan ha noqdo shayga ugu horeeya eed ku bilowdeed macnaha waxa weeye baritaankiisa iyo ka dhaadhicintiisa iyo usheegitaankiisa ku bilowda fain hum iyagu aaacuuka hadday ku yeelaan lidalika arrinkaa hadday ku yeelaan oy kaa qaataan weeye tawxiidkii oy oggolaadaan fa aclimhum waxaad ogeysiisaa ana allaha alle iftarada calayhim inuu ku waajib yeelay hamsa salawaatin shan salaadood fii kulli yowmin wa leylatin habeen iyo maalin walba habeen iyo maalintiiba isla socdaba shan salaadood baa waajib ku ah waxaa laga fahmayaa salaad shantaa salaadood waxaanahayno waajib ma jiro waa sida raajixa salaada witirka ah waajib ma aha sida raajixa salaado kaleetana waajib waajib cayniyaa laga wadaa waajib kifaa'iyo cayni buu u waajib kifaa'iya wajira waa jiraa oo ummadoo dhan wada fuuli oo salaada sida salaatuljanaaza oo kale laakiin salaadaha kale oo dhan shantaa salaadood waxaan ahaynoo waajiba ma jiro saasuu xadiidku cadaynaya waana sida raajixa fainhum iyagu ataacuuka hadday ku yeelaan lidaalika arrinka hadday kaa yeelaan oo salaadii ay yeelaan waajibnimadeediiyo ogolaadaan fa aclimhum waxaad bartaa ood u sheegtaa ood ogeysiisaa ana allaha alle iftarada calayhim inuu ku waajib yeelay sadaqatan zake inuu ku waajib yeelay zakadaasoo tu'khadu la qaadi min aghniyaaihim kuwooda wax haystaa laga qaadi faturaddu markaasaa la celini calaa fuqaraa'ihim kuwaa waxaysaninee danleyda ah ee fuqaradaabaa dib loogu celinaya fuqaro keliyata sakada lama siiyee maxaa iyaga keliya loo sheegay oo toddobadii qayboodee kale inama sadaqaatu aayadda kusoo arooray maxaa loo sheegi waayey waxaa iyaga loo sheegay iyagaa ugu muhiimsan uguna xaqnimo leh inta zakada la siiyo saa daraadeed buu ilahay aayadda xataa iyagaa lagu bilaabay inama asadaqaatu lilfuqaraai wlmasaakiin iyagaa lagu bilaabay inta kale o dhan ayagaa uga xaqnimo leh iyagaa ka xiga macnaha fainhum iyagu ataacuuka hadday ku yeelaan lidaalika arrinkaa hadday kaa yeelaan oo arrinkaa ay qaataan zakada ah fa iyaaka waxaan u kala digayaa adiga iyo wa karaa'ima amwaalihim xoolahooda kuwa ugu wan wanaagsan xoolaha kuwa ugu fiic fiican inaad ka qaado iska jir wey wattaqi iska jir dacwata almadluumi ruuxa laga gardaran yahay habaarkiisa iyo baryadiisa ilaahay uu baryayo iska jir oo iska ilaali yani wixii kuugu sabab noqon lahaa ee uu kuugu habaari lahaa iska ilaali wey macana haddaad dhacdo ama aada khayaanto ama wax xaqdarra aad ka qaadaay sabab waxay u noqonaysaa inuu ku habaaro hadduu ku habaaranayo ilaahay subxaana wa tacaala iyo habaarkiisa looma dhexeeyo toos bay ilaahay u gaadhi subxaana wa tacala waana laga aqbali fa inahu amaya shanigu wuxuu yahay arrintu waxay tahay laysa inaysan ahayn baynaha baryadaa dhexdeeda iyo wa bayna allaahi alle dhexdii xijaabun wax astura uma dhexeeyo wax kalateeda ninkaa iyo baryadiisa ninkaa baryadiisa iyo alla subxaana wa tacaala wax kala teedoo u dhexeeya ma jireen toos bay ilaahay u gaadhay ilaahayna subxaana wa tacala waa ka aqbalaya marka iska jira wey dadka dulmigiisa ahrajaahu xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saaray oo wariye macna walahumaa waxaa u sugnaaday bukhaari iyo muslim can sahli bni sacdin radi allahu canhu sahl bni sacdi waxay ka warinayaan ana rasuula lahi sal lay slam rasuulku qaala inuu yowma khaybar maalintii khaybar maalintii magaalada khaybar la dul fadhiyey wey ee nabigu doonayay salawatullah wasalaamu caleyh inuu furto sanadkii toddobaad ee hijriga maalintii khaybar baa nabigu wuxuu yihi sal lay slam la uctiyanna walle inaan siini arraayata calanka hadan berito rajulan nin baan calanka u dhiibi waa calanka hogaanka ciidamada wey ninkaasoo yuxibu llaha ilaahay jecel wa rasuulahu rasuulkiisa jecel wa yuxibuhu allahu allana uu jecel yahay isaga wa rasuuluhu rasuulkiisuna uu jecel yahay nin ilaahay iyo rasuulkiisa jecel isagana ilaahay iyo rasuulkiisu ay jecel yihiin ayaan berita calanka u dhiibi doonaa ciidamada hogaamin doona oo dagaal gelin doona buu nabig sal lay wasalam yaftaxu llaahu ninkaasoo ilaahay uu ku furi calaa yadayhi labadiisa gacmood dushooda ayaa magaalada khaybar lagu furi oo macnaha waxa weeyaan guusha la gaari doono isagu ilahay sabab uga dhig fabaata annaasu dadkiibaa marka baryey habeenkii baa la baryey yaduukuuna ayaga oo dhex gelaya leylatahum habeenkoodii habeenkaasu yaa dadkii waa la seexdayoo waa la baryey ayagoo oo dhex galay oo aada u muquurtay ka wada hadlay oo ka dooday oo ka niqaashay ninka uu beri noqon doono ila ninkaa waxaa loo sheegay tilmaan aada u caji badan buu nabigu ku tilmaamay salawatullah wasalaamu caleyh waxaa looga markhaati kacay inuu ilaahay iyo rasuulkiisa jecel yahay waa bilad weyn wey waxaa kaloo looga markhaati kacay ilaahay iyo rasuulkiisuna inay jecel yihiin isaga talow ninkaasi beritayuu noqon doonaa waa la isdhex marka habeenkiibaa lagu baryey ayuhum koodiibay iyagoo dhex gelaya ayuhum koodii oo yuctaahaa loo dhiibi doono calankii arrinkaa iyagoo dhex gelaya ayay baryeen falamaa asbaxuu markay waabariisteen ayay hadow calaa rasuuli lahi sal ly wasalam nebiga ayay kusoo kallaheen nin walba yaan lagaaga badini buu leey oo yaan lagaaga hormarin kulluhum dhammaantoodna yarjuu wuxuu rajaynayaa oo uu hunguriyeynayaa an yuctaaha calankaa in loo dhiibo berrito in calanka loo dhiibi doono iyo hoggaanka ciidamada ayuu nin walba hunguri ka qaba u rajaynaya fa qaala nabigu wuxuu yihi sal lla alay wasalam ayna caliyu bna abi aalib cali aawe cali marka meesha waa ka maqan yahay isagu raggii soo kallahay soo jarmaaday ma ahayn waaba iska maqanyaho waa xanuunsanaya cali aawey buu yihi faqiila waxaa la yidhi huwa nebiy huwa isagu nebiyow yashtaki wuu xanuunsanayaa oo caynayhi labada indhood buu ka sheeganahayaayo indhaha laga haya bukoora ku dhacday sida riwaayada muslim ay tilmaamayso qaala wuxuu ihi raawigu fa arsaluu ilayhi way u cidireen qaala nebigu wuxuu idhi fa arsiluu u cidira ilayhi isaga yacni dad ha loo diro ha la keeno fa utiya bihi waa la keenay fa basaqa wuu tufay nebigu sal ly waslam fii caynayhi labada indhood buu kaga tufay yani waxa weyaan waxbuu ku akriyeyo markaasuu ku tufay nebigu salawatullah wasalaamu caleyh wa dacaa lahu nebigu waa u duceeyey fabara'a markaasuu bogsooday kaan lam yakun sidii isagoo aysan ahaan jirin oo kale bihi isaga wajacun wax xanuuna isagoo uusan haynin oo kaluuba noqday fa actaahu markaasuu nebigu siiyey alraayata calanki yacni markii uu nebigu ku tufayba indhihii guduudnaa iyo dhalxantii iyo xanuunkii iyo wixii weligiiba waxaad moodaa indhihiis isag u iftiimahayaan weligiiba inaan xanuunsoomayo ma moodid man markaasuu nebigu calankii gacanta ka saaray faqaala wuxuu yihi nebigu sal lay waslam unfud soco dhaqaaq wey calaa rislika tartiibtaada u dhaqaaq haddaan waxba degdegin tartiibtaada u soco buu xataa tanzila ilaa aad ka degto bisaaxatihim duleedkooda ilaa aad ku degto reer khaybar duleedkooda ilaa aada ka degto tartiibtaada isaga socod ayb uma markaa kadib duleedkooda markaad degto udcuhum ugu yaad ila lislaami islaamnimada ugu yaad diinta islaamka u bandhigoo tawxiidka qaatadhe reer khaybarow yahuud bay ahaayeen wa akhbirhum waxaad u sheegtaa bimaa yajibu waxa waajibka ku ah calayhim dushooda oo min xaqi illaahi ilaahay xaqa uu leeyahay ah tacaalaa korahaaye fiihi islaamnimada dhexdeeda islaamka markay qaataan gudihiisa xuquuq badan buu ilaahay dushooda ku yeelan doonaaye taana uu sheeg xuquuqda iyada ah la socosii fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay lian yahdiya allaahu ilaahay inuu hanuuniyo bika adiga sababtaada rajulan nin inuu ku hanuuniyo waaxidan oo keligii ah ayaa khayrun fiican oo khayr badan laka adiga kuu khayr badan min xumri nacam geela kuwiisa gudguduudan geela gudguduudan oo xoolihii carabta waagaa ugu qiimo badnaa waxaa ka qiimo badan hal nin oo ilaahay subxaana watacaala adiga sabab kaaga dhigo inuu soo hanuuno hanuunkiisa ilahay sabab uu kaaga dhigo xadiidkan waa xadiid sahl ibnu sacad waa xadiid caam ah nebigu sal alay wasalam maalintii khaybar khaybar waxay dhacday sanadkii toddobaad bay dhacday khaybarna waa magaalo madiine agteeda wey yahuud baana deganeenoo deegaan u ahay sanadkii tobaad buu nabigu qabsaday salawatulli wasalaamu caleyh markii marka magaalada uu dul tegay nabigu sal lla alay wasalam ayaa caado waxaa u ahaan jirtay inuu ciidanka ciidanka calan buu leeyahy yacni liwaa calan guud oo abaanduulaha ciidamadu uu wado wuu jiraa haddana ciidamadu qaababkay u qeybsan yihiin iyo unugyadooda iyo macnaha waxa weyaan haddana ciidan walba calan goonayuu leeyahy marka calanka guud saas nabiga sal ly slam caadadiisii ahaan jirtay calanku waa ramzi waay yani waa astaan iyo calaamo wuxuu u yahay yani waxa weyaan ciidankaa iyo isku duubnaanta iyo arintaasu u yahay man marka sunadii nabiga sal lay slam yay ka mid tahay man marka nabigu sal lay wasalam markuu damcay inuu ciidankii uu hogaankiisii cid u dhiibo ayaa waxa uu nabigu sal lay waslam yihi hadal ragga oo dhan ay u wada hanqaltaageen nin walba jeclaaday hadalkaasoo ah berrinta calamka waxaa loo dhiibi doonaa nin ilaahay iyo rasuulkiisa jecel isagana ilaahay iyo rasuulkiisu jecel yihiin saasuu nabigu uri salawatullah waslamu caleyh yani waa shahaado wey waa markhaati waa fadli aada u weyn wey maxaa yeele ruuxaasi munaafiq mana markhaatina waxay u tahay inuu ahlu janno yahay maxaa yeele ilaahay hadduu jecel yahay rasuulkiisuna jecel yahay waa mu'min oo iimaankiisu weliba uu dhab yaho daacad yaho saadiqu liimaan ah oon shaki ku jirin arrintaasaa marka ragga saxaabada kulligood nin walba kiciyeyo ugu hanqaltaagay ninkaas nebigu wuxuu ku sheegay salawatullhi wasalaamu caleyh isaga gacmihiisa in magaalada lagu furan doono sabab ilaahay uga dhigi doono dadkii marka habeenkiibaa la baryey iyadoo arrintii laga wada hadlayo yaduukuuna bimacnaa yaquuduuna wey yacni ayagoo dhumbanahayo oo dhex gelaya oo ka wada hadlaya yaa la baryey habeenkii isaga ahaa waxaa laga doodayaa ninkan la siin doono calankaas talow yaa loo dhiibi doonaa nin walba wuxuu isku wadaa inuu isaga noqdo saasuu rajo badan ka qabaayo hunguriyeynaya si uu shahaadadaa iyo markhaati kacaa nabiga salawatulli wasalaamu caleyh u helo markaasaa lasoo wada kallahayoo nin walba yaa laga hormari bu nabigaa lagaga hormari salawatulli wasalaamu caleyh waa maalinta uu leeyahay cumar radi allahu canh maa axbabtu alimaarata ilaa yowmaidin yacni madaxtooyo iyo maamul inaan qabto ma aanan jeclaanin maalinkaa ka horbu maalinkaa lafteeda madaxnimada ma jeclo oo madaxnimo iyo dadka u tali run gurigaa uma jeclaanahayeen laakiin wuxuu u jeclaanayaa amaad shahaadadaa nebiga iyo markhaati kacaa ninkeedii noqota intaasuu u jeclaan laakiin saxaabada nebigu sal alay wasalam tartankan ay gelayaan iyo doodaa la doodahayo iyo kalahaada lasoo kalahayo jarmaadidaa iyo ma aha inay jecel yihiin in abaanduulo ciidan laga dhigo oo wasiirka gaashaandhigga laga dhigo oo jago loo dhiibo jagooyin meesha laguma tartamayo dadkani waa dad aan jagooyin rabin weeye laakiin masaladay u tartamahayaane tan lagu orogsamayo waxaway waa taa cumar uu sheegayo nin walba wuxuu doonaya inuu noqdo ninkuu nebigu u markhaati kacay salawatulli waslamu caleyh intaasaa loogu xilan wailaa hadduu nebigu ku gaabsan lahaa berrito nin baan u dhiibi doonaa hogaanka ciidamada looma tartameen maxaa yeele waa mas-uuliyad waana takliif ee tashriif ma ah sideedaba mas-uuliyaddu waa xil lagu saaray iyo culays lagu saaree sharaf kuusoo hoyday ma aha soomaalida mafaahiimta ka khaldan bay ka mid tahay iyo dadkeenna ehlimaadiga oo dhan mas-uuliyaddu sideedaba waa xil waaye waana culays iyo takaaliif waaye ee tashriif iyo shay qiimayn ah ma ah saa daraaddeed mafhuumkaasaa salafka agtooda yaalloy kaga carari jireen nin alla ninkii lagu soo sheegaba waa ka carari jir inay macnaha ku laasimtay ku waajibta mooyaane ayib markuu waagu barye cali oo marka meesha aan joogin buu nabigu uri sal alay wasalam aawe cali bni abi aalib markaasaa la nabiga wuu bokooraysan yahayo indhahaa laga hayaa indhuhu ka xanuunsanaya ha loo yeera buu nabigu sal lay wasalam cali oo la wadaa la keenay markaasuu nabigu sal lay wasalam indhaha kaga tufay markuu ku tufay waana u duceeyey nebigu sal lay wasalam markuu ku tufayba cali indhihiisa waxaad moodaa weligood inayna bukoonin cuduru inuusan soo marin waxay ka mid tahay mucjizaadka nabigeena salawatullah wasalaamu caleyh muusan daawooyin siinin daawooyin iyo yani waxa weeyaan irbadku muusan dhufanin keeninana muusan siinin sharoobana muusan siinin canduuf buu ku tufay nebigu salawatullah wasalaamu caleyh tiibaa waxay ka dhigtay indhihiisii u sifaysay sidii weligood iyagoo wax soo barin oo kaleeto waa mucjizaadka nabiga sal alay waslam ayb markaasuu nabigu sal lay slam calinkii u dhiibay cali cali markii calankii la guddoonsiiyeyna waxaa la yidhi dhaqaaq tartiibtaada u soco waxba haysuwaalin hana degdegin baa la yidhi tartiibtaada soco saad usii socoto nimanka duleedkooda deg yacni saaxada waxaa la yidhahdaa meesha aan ka fogeyn deegaanka iyo magaalada iyo reeraha aan ka fogeyne inta badan maqasha iyo ay daaqdaaqdee agagaarkooda yani meelaha duleedkaa ah, agtooda deg wey macnaha ilaa aad halkaa gaadho tartiib isaga soco markaad u tagtana islaamnimada ugu yeedh nimankaas islaamnimada ugu yeedh macnaha tawxiidka ugu yeedh waay tawxiidka ugu yeedho in ay ka tagaan mabaadi'doodii baatilka ahayd tan nebi maxamed salawatullhi waslamu caleyh la yimidna ay qaataan u hogaansamaan taa iyada ugu yeedh inay qaataan macna ugu baad waxaad u sheegtaa weliba islaamka hadday qaataan xuquuq badan oo islaamka dhexdiisa ku jirta ruux markuu muslim noqdo dusha ka fuulayso ilahay kuleeyahay baa jirta keliyata waan islaamnay laydinka yeeli maayo waan islaamnay waa kelima duuduuban laakiin xuquuq badan bay leedahay oo xuquuqdeeda waxaa ka mid a salaadii waxaa ka mid a zakadii waxaa ka mid a xajkii waxaa ka mid a soonkii waxaa ka mid a inaad maxaarimtii waxyaalaha xaaraamtaa ka tagto dembiyada waaw inaad ka tagto waa min xuquuqi laa ilaaha ila allah waa kii nabigu dhihi jiray salawatulli wasalaamu caleyh umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa ani rasuulullah haddii ay yeelaan arrinkaa isaga casamuu minii dima'ahum wa amwaalahum ilaa bixaqi lislaam ilaa bixaqiha yacni xaqu laa ilaha ila allah xaqu laa ilaha ila allah waxa weeyaan inaad amarka sharcigana qaadato nahyigiisiiyo wuxuu kaa reebina aad ka hadho waa xaq markaad islaamto kadib dusha kaa fuuliyo ilaahay uu kugu yeelanayo subxana wa tacala marka xaqa dusha ka fuulaya markay islaamaan islaamka dhexdiisa lagu yeelanayo taa iyadaana u sheeg buu nabigu kuuri sal alay wasalam ayb marka waxaa ka muuqata jumladaa iyadaa madcuhum ila alislaam dadku hadday gaalo yihiin intaan dagaalka lagu bilaabin in diinta loo bandhigo saasaa laga qaadan madcuhum ila alislaam hadday diinta diidaan oo islaamnimada diidaan oo ahlulkitaab yihiin ayaa markaas waxaa la odhanayaa jizye bixiya macnaha waxa weye gibir xoolo laydinka qaadi sanawiyan ayaad bixinaysaan hadday yeelaan waa laga dayn dagaalka hadday diidaan soo markaa kadib baa lala dagaalamay ayib in intaan dagaalka lagu bilaabin dacwada la gaadhsiiyo ma shardiba haddayna hadda ka hor dacwadu gaadhin waa in la gaadhsiiyo waa waajib saasuuna nebigu sal alay waslam hogaamiyeyaasha ciidamada wata ee duulahaya saasuu nebigu kula dardaarmi jiray salawatulli waslamu caleyh haddiise hadda ka hor ay dacwadu gaadhay oo ay maqleen oo markaa kadib ay diideen waa lala dagaalamay haba yaraatee in marka loo taga loo yeedhana shardi ma ah waxaa ku tusaya xadiidkii nebiga sal alay waslam ghaswatu bani lmustaliq nimankaa markuu ku duulay waxaa xadiidka ku soo arooray ana nabiya sal lay wasalam agaara calaa bani lmusaliq wahum gaaruun ayaga oo aan is ogeyn oo kadsoon oo dagaal ku tala gashanayn oo isdhigtay oon inuu nebigu kusoo duulay ka war warhaynin iyuu nebigu weeraray salawatullahi wasalaamu caleyh marka inaan dacwo loo bandhiginoo war waan idiin nimid ee islaamku ma qaadanaysaan inaan la dhiin baa ka muuqata marka culimmadu waxay leeyihiin haddii ay wax gaadheenna shardi maaha in lagu bilaabo oo dacwada lagu bilaabo haddayna wax gaadhinna islaamkoo lagu bilaabin waa inaan dagaal lagu bilaabin manaa waa marka hore in dacwada loo bandhigo wey ayib markaasuu nabigu wuxuu usheegay sheegay salawatullahi wasalaamu calayh yacni dacwada oo dadka loogu yeedho iyo dadkaoo khayrka loogu yeedho oo ilaahay sabab kaaga dhigo inay hanuunaan ajriga ay leedahay xoolo adduun waxaa ugu qiimo badan ilaahay subxaana watacaala hal nin inuu sabab kaaga dhigo hanuunkiisa leanna xoolo adduun oo waaga ay haysteen baa waxaa ugu qiimo badnay geela cascas geela guduudan xumuru geela kuwiisa gudgududan baa carab xoolaheeda ugu qiimo badnaa qiyaas uu weeyaanoo nebigu fahamkuu ku soo dhoweynayaayoo xoolaha qiimihiisa inay fahmaan ubuu doonay oo iyaga fahamkooda wuxuu ku ekaa xoolaha waxaa ugu qiimo badan geela cadcad laakiin maanta maxaa la dhihi maanta waxaa la dhihi